بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا الأمين محمد بن عبد الله خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا waxaa inoo socday diiwaankii imaam shaafici raximah llahu tacaala ee uu jamciyey almuxaqiq mujaahid waxaanaynu maraynay qaafiyadii saadka ayaa inoo bilaabmaysay waana majliskii lixaad in sha allahu tacaala wuxuu uhi jaamicu wafaqahu llahu cafaa canh sumica almusaniyu yaquul anshadani الshaaficiyu min qiilih shahidtu bana allaha laa shaya gayruhu waashhadu ana albacha xaqu wauklisu waana cura aliimaani qowlu mubayanu waficlu zakiyu qad yaziidu wayanqusu waana abaa bakrin khaliifatu rabihi wakana abu xafsin cala alkhayri yaxrisu washhidu rabbii ana cuhmaana faadilu waana caliya fadluhu mutakhasisu أئمة qوم يqتدى بهdاهم لx الله mن إyاهم يتنqص فmا لغواaت يشتموna سفاهة وmا لسفيه laa يiis laa يحiiص ويkرص wuxuu yihi سمع المزني imaamkii أبو إبراهيم المزني ee ardaygii shaafiعي ahaa صاaحب المkhتصر المتوفى سنة arbacin wa sitiina wa mi-ateyn waxaa la maqlay buu yihi musani oo leh anshadani shaaficiyu shaafici ayaa ii tiriyey gabaygan min qiilihi ay min qawlihi isagoo isaga oraahdiisii iyo curintiisii ay tahay manquulkiisii ay aanay ahayn oo waxa lagu markaad gabay sheegto ama adee hadalba sheegto hal haada aw hada min maquulika am manquulika manquul iyo maquul bay kalayiin maquul waa wixii adigu aad tidhi manquulna waa wixii aad soo guurisay hal hada min maquulika aw min ma manquulika haddaba iyadoo min maquulihi ay tahay o isaga hadalkiisii ay tahay yaa wuxuu yihi shahidtu biana allaha laa shaya gayruhu waxaan ka markhaati kacayaa ilaahay jala wacala laa shaya hayruhu yani la ilaaha hayruhu baa loo jeeda wax kaleba ma jira dee maaha waxaytulwujuud lagama wade laa ilaaha hayruhu baa loo jeeda ama laa shaya yastaxiqu lcibaadata hayruhu wey ama laa shaya waajibu lwujuudi wax markaa waajibulwujuudaho jiritaankiisu uu daruuri yahay oo aan jirid la-aan aanay ka suuroobin ma jiro ayruhu ilaahay subxaana wa tacaala mooyaane amaa ayrkii dee jirid la-aan baa ka suurowdo cadam baaba u asara wa ashhadu waxaan ka markhaati kacayaa ana albactha xaqun soo saaridda dadka lasoo saarayaa xaq inay tahay wa ukhlisu ilaahay jala wacalaa baan cibaadada u baraxtiraya wa ana cura liimaani waxaan ka markhaati kacayaa iimaanka guntibihiisu iyo arkaantiisii wuxuu ka kooban yahay inay tahay qowl mubayanu saasaa markaa halkan noo qoran masaadirta qaarkeedna qawl muxasanu taasa halkas yar fiican baad moodo hadal la iyo wa ficlu zakiyun ficli ficil tahiran oo xumaan laga ilaaliyey in guntimaha iimaanku ay yihiin oo wuxuu ujeedaa aliimaanu qowl wa camal لأن hada huwa madhab الshaafiعي wa madhab الslف caqiidada slfku waxay ahayd alimaanu qawl wacamal iimaanku waa qowl iyo camal oo labaduba waa iimaan wey iyo de markaa ictiqaadki oo isaguna lagama maarmaan marka waxaan ka markhaati kacayaa buu leeyahay iimaanka guntimihiisa iyo arkaantiisa uu ka kooban yahay in ay tahay qowl mubayanaho ama muxasanaho qawl la caddeeyey yani oo de diinta ku toosa ama qawl muxasano qawl muxasani de waa daacadii hadal wanaagsan oo cibaado ah wey wa ficlun zakiyun iyo ficil ahirano isaguna de markaa waa ficilkii cibaadada ahaa labadaasuu imaamka koobiye qad yaziidu wa yanqusu waqad yanqusu korna wuu ukacaa iimaanku hoosna wuu u dhacaa waa caqiidadii ahlu sunnaha wey wa ana abaa bakrin khaliifatu rabbihi abu bakr radia allahu tacaala canhuna waxaan ka markhaati kacayaa rabbigii khaliifkiisii inuu yahay oo yani waa khaliifatu rasuuli rabbihi de inii jaacilun fi ardi khaliifa waa la iska odhan karaa alinsaanu khaliifat llahi fi ardihi marka isagu lakin halkan de ujeeda yani khaliifadii xaqa ahaa ee ilaahay subxana wa tacaala khaliifada uu ka dhigay nebigii uu khaliifada uga dhigay inuu abubakr yahay ou qof qiimo badan ahaa wa kaana abu xafsin calى اlkhayri yaxrisu abu xafs cumar bn khaaab radia allahu tacaala canhu isaguna wuxuu ahaa yaxrisu cala alkhayri mid khayrka ku dadaala waushidu rabbi rabbigay waxaan markhaati gelinayaa ana cuhmaana faadilun cuhmaan ibna cafaanna inu mid markaa fadli badan oo qiimo badan ah wa ana caliyan fadluhu mutakhasisu caliy bna abi aalib radia allahu canhuna fadligiisu mid gaara inu ahaayo waxa weya fadli gaara inuu isaguna lahaa de nabiga iyo noqdo oo haddana waxa weeyaan gurigiisa kusoo koray oo awal man aamana min asibyan ah, ila akhirihi in markaa fadli gaara ah isaguna walahi fadligiisu uu gaar ahaa isagana waan qirayaa bu aimatu qawmin yuqtada bihudaahum waa qawm waa wanaagsan ay qawmin saalixiin dad waa wanaagsan imaamyadood wey kuwaasoo yuqtadaa bihudaahumu hanuunkooda lagu daydo laxa allahu ilaahay ha xumeeyo ha ceebeeyo ha nacdalo man iyaahumu yatanaqasu man yatanaqasu hum weeyaan lakin de markii mafcuulkii lasoo taqdiimiyey ayuu infasala man yatanaqasuhum cidda yasaysa ama xaqiraysa ama aan qadarkooda siinayna nusqaan ku sheegaysa ilaahay kuwa ha nacdal oo ha fogeeyo laxaadu sideeda ugu ceebeeyey weeyaan marka laxaahu llah yani qabaxahu walacanahu ilaahay ha maaragtay ceebeeyo oo xumaan ilaahay subxaanahu watacaala ha ka muujiyo lacnad iyo markaa naxariiska erina ilaahay subxaanahu watacaala kuwaasi ha kula mucaamila buli wuxuu yihi marka famaa liguwaatin yashtimuuna safaahatan maxaa u ahaaday kuwa markaa lunsan oo caayaya markaa saxaabadii qaar kamida safaaha iyo caqlixumo iyadoy ka tahay wamaa lisafiihin maxaa ku dhacay kaa safiiha ah ee laa yaxiisu can hayi wey xumaanta iyo waxa uu ku jiro muxuu uga bayrilaayahay oo wayakhrusu yatakalamu bidanni watuhama tuhmada ugu hadlayaayo uu markaa waxa weeyaan kharaasiinta ugu biiraya kuwa wax iska malmaleeyo in hum ilaa yakhrusuun ee yadunuuna wayaquuluuna alkadib male iyay de ku hadlayaan maluhuna wa akdabu dhanni waxa wey waxa weeyaan wa akdabu lxadiid xadiidka kii markaa ugu beensanaa weeyaan maluhu marka kuwan malaha ku hadlay ee saxaabadii wax ka sheegay maxaa kasi marka imaam shaafici raximah llahu tacala abyaadan dee saxaabadiibuu ku ammaanayaa fudalada ahaa khulafada ahaa waxaanu markaa iska beri yeelayaa waxa qolyaha qaarkood ay ku sheegeeno inuu shiici ahaa ama raafida iyo wax noocaas waan inoo soo socota hadalka taa ku saabsan wa qaala wuxuu yihi shakawtu ilaa wakiicin suua xifdi faarshadanii ilaa ilaa tarki اlmacaasi waqaala aclam biana alcilma nuuru wa nuuru اllahi laa yu'taa licaasi waa laba baydoo mashhuuraho aada loo yaqaano wuxuu leeyahi shakawtu ilaa wakiic wakiic baan u cawday suu-a xifdi xifdi xumaantaydaan uga cawday fa arshadanii ilaa tarki lmacaasi wuxuu ii tilmaamay uu igula teliyey macaasida inaan iska ilaaliyo wa qaala aclam biana alcilma nuurun wuxuu igu yihi garo cilmigu inuu iftiin iyo ilays yahay wa nuur llahi laa yu'taa licaasi iftiinka ilaahayna qof ilaahay caasiyaya lama siiye sidaa ula soco wakiiba wakiic ibn jaraax ibn maliix aruaasi imaamkii imam fi lxadiidi wa fi lfiqhi fiqigii xadiidkaba de imaam bu ka ku ahaa min ahli alkufa boqol iyo toddobiyo sagaashan ama sideyo sagaashan buu dhintay marka labadan beydna imaam shaafici loo nisbeeyaa kulley mashhura laakiin masaadir markaa qawiya oo culculus kuma hayno adu cidda ugu horeysa ee ma ugu fogee u tiirisa waa qifti kitaabkiisa almuxamaduun min ashucaraa imaam shaafici buu markaa kasoo naqliyey sidoo kale ibn اlqayim fi اdaai wاdawaa isaguna walow nusakda maktuudki mala ay kala duwan tahay lakin kuwa maطbuuca shaafici ayuu markaa u nisbeynaya wakiic baan markaa uga cawday buu leeyahay xifdi xumaanta labada mid markaa waa mashhuur masaadir badan bay ku yaalaan lakin iyagoo shaafici loo nisbeyneyne qaala shaaciru maqaal qaa'il una leeyay wakiic baan u cawdayo waxaan uga cawday buu leeyahay xifdi xumaantayda deetana wuxuu igula teliyey macsiyada inaan iska ilaaliyo oo xifdigaagi hoos u dhigay waa macsiyada buu leeyahay maxaa yeelay cilmigu waa nuur iyo ilays ilaahay subxaana watacaala uu qofka siinayo qalbigiisa lagu shubayo de ilaahayna qof caasiya oo qalbigiisuba madoobaaday ma qaaday oo lama siinay markaa si cilmiga ilaahay kuugu furo de waa inaad macaasida aada iska ilaalisid kaafiyat daad amla abu isxaaq almarwaziyu calaa asxaabihi qaal qaala shaaficiyu lisadiiqin jafaah lastu miman ida jafaahu akuuhu adhara adama aw tanaawala cirda bal idaa saaxibii badaa lii jafaahu cudtu bilwuddi wاlwisaali liyardaa kun kamaa shiئta lii fainii xamuulu ana wlaa an masaawi ana awlaa man can masaawika agda amla abu isxaaq almarwasiy abu isxaaq almarwasi ibraahim bni axmed alfaqih almashhuur faqiihgii caanka ahaa abu isxaaq almarwasi waa imaamu shaaficiyati fi zamani saddex boqol iyo afartankiiba wafaadkiisu ahaa asalkiisa dee waa marwasi o marwe ayuu dhashay marwana waa tii xaggan khuraasaan ahayd caasimadii khuraasaan ba intii aan naysaabuur loo soo wareegin markii markaa isagu xaggaas ka soo jeeday laakiin xaggaa waxbaa kusoo bartay kadib baghdad buu yimid baqdaad buu ibnu surayj kula kulmay ibnu surayj buu fiqiga ka qaatay wax badan kadib eh, baqdaad muddo kadib buu haddana ka wareego masar iyuu u wareegay kursigii imaam shaafici raximah llahu tacaala ayuuna fiqiga ku dhigi jiray waa ninkii la odhan jiray eh, waxa weeyaan waxaa xalqadiisa kasoo baxay toddobaatan imaam toddobaatan sheekh ma iyo toddobaatan arday iyo ma toddobaatan imaam oo aimadii fiqigee maaragtay qarnigaas ahaa ayaa xalqadiisa kasoo baxay abu isxaaq almarwasi kutubtan fiqiga shaaficiyaduna markay abu isxaaq yirahdan waa kay ujeedaan qaala abu isxaaq wa hada qawl abi isxaaq wa fii wajhin liabi isxaaq hadaad aragto waa ninka weyan waa ibrahim ibni axmed almarwasi mutawafa sanad arbaciin wa halaathmia saddex boqol ayaa markaa wafaadkiisu ahaa isagu markaa ibnu surayj buu ka qaatay ibnu surayjna abulqasim alanmaati abulqaasimna muzani iyo rabiic buu ka qaatay iyaguna shaafici waana halkan ay isugu yimaadaan labada dariiqo ee maraawisada iyo iyo iyo eh, ciraaqiyiinta khuraasaaniyiinta iyo baqdaadiyiinta labadan dariiqe mashhuurkii halkay isugu yimaadaan waa abu isxaaq labada dariiqe abu isxaaq bay isugu yimaad haddaba wuxuu u yeedhiyey buu yihi calaa asxaabihi asxaabtiisii buu wuxuu u yeedhiyey yani waxa weeyaan waxaan soo socda oo qaala wuxuu yihi qaala shaaficiyu shaafici baa wuxuu ku yihi lisadiiqin jafaahu saaxiib ku yar xumaaday jafaagu inuu xataa hadal de qalafsan ku yhahdo ma inuu kusoo xidhiirin waayo waa cadam lwisaal asxaabta waxaa la doonay dadka asxaabta waa inay isxidhiiriyaan oo iska warhayaan hada min xusn alcahd min xusn alwafa in markaa intii la isxidhiirin karaya la isxidhiiriyo imikana dee wax badan baaba sahlayo dadkii markaa isku kalaaska ahaa khayrkaba uu jamciyey inay gurub wasaaba samaystaan oo halkaa iskaga warhayaanoo ma la fiican yahay oo caynkaaso akhbaarto kii geeriyooda lagaga warhayo oo wixii loo samayn kara loo sameeyo kii daranya ku timaada wax ku yimaadaan laga warhayo oo laysxidhiiriyo oo wa wax laystaro saasaa maarata de ikhwaan iyo walaalo lagu yahay markaa haddaba nin saaxiibkiia ayaa markaa eh, jafa ku sameeyey oo xiriir wanaagsan buu ka waayay deetana markaa abyaada ayuu markaa ku yihi buleey lastu miman idaa jafaahu akuuhu adhara dama aw tanaawala cirda lastu miman kuwa kama mid ihi idaa jafaahu akuuhu walaalkii markuu xidhiir xumeeyo adhara dama ceebayn iyo dhaleecayn muujiya aw tanaawala cirda ama sharafka wax ka sheega oo soo hadal qaado sharafka dura ma ihi bal idaa saaxibii badaa lii jafaahu bal eh marka saaxiibkay xidhiirxumadiisu ii muuqato marka waxa weeyaan xidhiirxuma ay iiga soo daahirto cudtu bilwuddi walwisaali anigu waxaan kula laabtaa isaga jacayl iyo xidhiir wanaag liyardaa si uu raalli u noqdo kun kamaa shita saaxiibkadow adigu saa doonta ahaw ama qof i xidhiir fiican ahaw ama mid aan xidhiir fiican maarata xidhiir fiicnayn noqo saa doonta adigu noqo fa inii xamuulun nin dulqaad badan baan ahay wax badan xambaara xaliimun waa dulqaadkii caadiga ahay waxaad moodaa innaga markaynu dulqaad leenahay in xaggaa laga xaliimtu waa xaggii iyadu eh, waa deganaanshihii iyo qalbigo qofkao balaadho wey ya waduna muxuu ohan waduna eh, makanihi maa sadr lxaliim yani markuu lahaa meel yani waxa weeyaan dhul weyn baa noo dhexeeyo qofkaasi iima dhawa dhulka noo dhow wuxuu ku matelayay sadr lxaliim qofka dulqaadka badan laabtiisoo kalaa noo dhexaysa bu saan u kala fogaanay qofka dulqaadka badan laabtiisu wey waa oo ballaadhan weeyaan marka ninkaasaanu ukala fogaanay bu leya halkuu tegay iyo de maarata sadr xaliim baa noo dhexday marka xilmigu waa xaggan laabta iyo taas xamliguna waa dusha marka inagu dulqaad baynu dhi saba maha xagga sareynu ka eegnay marka waa xamuurun tanaa toos markaa dulqaadki u noqonaysa xaliimtuna markaa malaha adkaysigii de qofkii iyo maaragtay sabirkii iyo in aanu de qof cadhoonayo hore caroonaya cadhoonaya ahay ayay markaa iyadu xilmigu ay markaa tilmaamaysa lakin labadu de waa mutalaazimeyn markaa fa inii xamuulu qof dulqaad badan baan ahay ana wlaa man can masaawiika akdaa ana wlaa aniga ayaa u mudan man cid baan u mudanahay akdaa ka indhalaabta can masaawiika xumaantaada innaga aydan asxaabahayn saaxiibkaa iyo qofka aydaan suxba iyo saaxiibtinimadeeda soo marin labada keebaa inuu kuu dulqaato ay ay ku fiican tahay oo dee loogu xaq leeyahay de ka saaxiibka soo aad soo haydeen ee wanaag badan soo dhex maray kaas yaa ka mudan inuu xumaantaada u dulqaato ka ayn waxba idin soo dhex marin marka bal macaanidu de waa macno cajiiba meesha ku jire lakin agga alfaada lastu miman ida jafaahu akuuhu intaa waa ahara dama aw tanaawala cirda tanaawala yani tanaawala cirda tanaawal sida uu qaatay bay ahayd lakin waxaa loo jeedaa tanaawala cirda ama naala min cirdihi waa isku mid naala min cirdihi sharafkiisa wax ka sheegay tanaawala cirdahuna wuu ceebeeyey oo markaa har bal idaa saaxibii badaa lii jafaahu cudtu bilwuddi cudtu bilwuddi wlwisaali waxa weya qofkii waxaan kula laabtaa jacayl yani waxaan anigu u weydaariyaa wey wixii aggiisa igaga yimid waxaan kaga ka horgeeya oo aniga xaggayga waxaa ka noqda waa wanaaggaa iyo waxay xambaarsan tahay ragga asxaabtay horta de inay isxidhiiriyaan haddii mid dhinaciisa ay baashu ka dabacdana oy leecdo kii kale inaanu odhan isagoo mu ila soo xidho saas ma saas badan yihin isagu mu soo hadlo way isagu miyuu <laughs> soo hadlo xataa qaar bay ka gaadhay walaalahood iyo qaraabadoodii soke inuu leeyahay isagoo ila musali maan kala hadlaya ya markii u dambeysay anaa la hadlay markaa jawaabtii may soo noqon marka mar hadduu da aanu soo jawaabi anaa kaga dambeeyey markaa de xaggiisa ayay markaa ka jiiftaay adigu waxba kumelihi taasi markaa sax ma aha maxaa lagaa rabaa qofkii ku gooyey inaad adigu xuluulisid laa taqطac man qaطacak qofka isagoo xuluulka kuu gooya adigu xuluulka hau jari faida aladii baynaka wa baynahu cadaawat kaanahu waliy xamiim markaad xumaanti wanaag ka horgeyso ood wanaagu ugu jawaabto qofkii oo adiga wax fiican xaggaaga ka tago adigana kuu fiican isagana u wanaagsan mustaqbalkiinana u wanaagsan qoomamana male laakiin markaad xidhiidhin weydo kii ku xidhiidhin waayo xumaaniba yaanay kaaga tegin hadduu kaa horgeeriyoodo waa isku qoomamayn o iska xidhiidhisid ninkaas wanaag badan baa idinka dhexeeye wallahi adigoo xidhiirin lahaa iska wanaagsanaan lahay de waa gooraan laakiin aanay suuroobeynin oona hadda waxba ka jirin soo garan mayse markaa wuxuu leeyahay idaa saaxibi badaa lii jafaahu cudtu bilwuddi walwisaali liyarda marka xaggiisa ay goyni ka timaado aniga xaggayga waxaa ka taga jacayl iyo xidhiirin iyo wanaag markaa waaba kan asxaabtiisii la hadlaya ee kule saa doonto aduu ii noqon anigu mar walba aniga ayaa u mudan haddii xumaani xaggaaga ay ka timaado in aan ka indhalaabto almasaawi iyaduna qaarkood waxay hahdaan mufrad masaaah marka asalku masaawi buu ahaa hamsu ahaa lakin hamsaha laguma dhawaaqin iska ilaali inaad masaawi a tiraahdo lama ogola masaawi unbaa tan ya-daasumbaa lagu arkay saasumbay luqadu ay ku tahay marka hadda tana qaarkood waaba ku yidhi mufrad male lan hadday ti hamsaha ka timid oo saa eh, masaaatan hadday taa ka timid sidii masara cagsigeedii masaa dee masaawi baa la odhan lahay way banaanaan lahayd in la hamso hamsaha aan carab maqal markaa qaarkood waxay hahdeenba waa sida maxaasin oo kale oo mufrad male waana iska so horjeedaan maxaasin iyo masaawi way iska soo horjeedaan maxaasinba dee mufrad ma laha markaa iyaduna mufrad ma oo masaa lagama keenin iyay qaarkood aqdaana wuu ka indhalaabtay weeyaan waa ficil markaa iminka ana awlaa man aqdaa can masaawika waa man aqda yani ana awlaa man cid anaa ugu mudan aqdaa ka indhalaabata can masaawika xumaanta waana waxaa laga yaaba in majaalista an kusoo qisadii isaga yunus ibn abdi ibn cabdilcala ka dhex martay qisadii dhex martay inaynu majaalisteena hore ku sheegnay baan filay wuxuu ihi kaana shaaficiyu shaafici waxaa idaa dukirat raafidatu qoladan raafidada ee ee saxaabada cayda marka la sheego caabahum wuu ceebeyn jiray wa qaala wuxuu odhan jiray sharu cisaaba koox kooxda koox ugu liidato wey fa qaala haddaba shaafici wuxuu yihi xiinamaa nasabathu alkhawaariju ilayhi markii khawaarijtu ay u nisbaysay imaam shaafici qoladaasi xasadan iyagoo xasdaya wa bagiyan ku xadgudbaya imaamka aduu kollay dee sheekha shi shiico cidda ku sheegtay qole culamihii waa ku jireen kulli hal sheekh waa oo de culamadii islaamka kamid a waa la tilmaamaa qolooyin kale oo iska xastayayoo shiica ku sheegayna waa jireeno isagoo yeman jooga iyaa lagu tuhmay inuu calawiyada u nusreynayo calawiyadu waxa weeyaan waa qoladii cabaasiyiinta xukunka kula loolabaysay ee lahayd annagaa idinka sii mudan idinku cabaas baad ka soo gashay annaguna caliy bna abi aalib oo xaggaa waan ka kaba simannahay o abu aalib iyo cabaas waa kuwan walaalaha ahaa laakin de anagu xaggii faatimaan haddana ka soconaayo faatima rasuul markaa caruurtii nabigaan anagu ka abtirsanna annagaa bahasha idinka xaqle markaa kulba waa kulba tawrad bay kicin jire kulba maarata haddana waxa weeyaan dagaal meel bay tawrad ka kicin jire markaas la demin jirayo marka mashaakil baa ka taagna marka waxaa lagu soo eedeeyey inuu calawiyada taageeray waqtigiisina de cabaasiyintii baa talinayay marka isagoo xiran waaba ti la keenay de la keenay abyaad ku tacalluqdaana waaba inoo soo socotaa insha allahu tala way inoo iman doontahay markaa lafteeda de markaa nooc tashayuca ayaa lagu tuhmeyey ciraaq markuu joogayna caalim weyn oo de yaxya ibni maciin raximah llahu tacala islaamka kamida iyaaba la sheegaa inuu markaa shiicanimo uu ku tuhmay imaamka marka kuwa kaleo dee khawaarijtan iyo waxaas u sheegayaan waa dhici karta iyaga laftoodu inay markaa ay ku tuhmeen wuxuu yidhi haddaba yaa raakiban qif bilmuxasabi min minan wahtif biqaacidi khayfiha wanaahidi saxaran ida faada alxajiiju ilaa minan faydan kamultaimi furaati lfaa'idi inii uxibu bani nabiyi lmustafa وأعده من waaجiبaaت فرائض in kana رفضا حب آل محمد فlyشhهد الثقلان أني rاfض أبyaadu markaa masaadir dhowray ku yaalaan oo abyaad markaa imaamka raximah الlahu taعaalى ka sugan weeyaan oo duruq kala duwan iyo asaaniid kala duwanba lagu soo wariyey wuxuu markaa leeyahy weliba yani waxa weeyaan isagiiyo xajkay u baxeen isagiyo rabic markaa deetana markii uu markuu hoobanayo markuu meel fuulayaba wuxuu ku lahaa marka abyaadan uu tirinayay shaafi muxuu leeyahy marka yaa raakiban ka wax fuushanow lan waa xajkii de kolley qof waliba gaadiidkiisiibuu dee saaran yahay qif bilmuxasabi min minan waxaad joogsataa halka muxasab la yidhaahdo muxasab waa meel yar markaa mina iyo udhaxaysa iyo maka marka abyaadan inay minaba ku taalo ayaa laga fahmaya waana halkii dee nabigu alayh sala slam intii aanu maka ka bixin uu kusii nastay ayay ahayd muxasabku qif bilmuxasabi halkaa muxasab istaag min minan ee mina markaa agteeda ah ama markaa de kaba midka ah wahtif waxaad u dhawaaqdaa biqaacidi khayfihaa wanaahidi mina khayfkeeda iyo mina khayfkeeda ka fadhiya iyo ka taaganba ku dhawaaq waar ku taagan iyo ku fadhiyow dhe saxaran weliba wakti saxuuraho codku dee meel oo buuq badani aanu jirin idaa faada alxajiiju ilaa mina marka dadkii xujayda ahaa ay xagga mina usoo burqadaan faydan burqasho kamultatim multaimi lfuraati lfaaidi sida markaa furaadkii webigii furaat ee markaa fatahayay kiisa isdharbaaxi yani mawjadihiisa yani ka ka mawji ka mawji lfuraati lmultaim weeyaan mawjada isdharbaaxaysa isku dhacaysa ee marka waxa weeyaan webiga furaad marka uu fataho mawjadihiisa isduqaynayo oo kale dadka ah ee saasoo oo kale u burqanaya u dhawaaqo waxaad tidhaahdaa inii uxibu bani nabiyi lmustafaa nebi maxamed alayhi salatu slam caruurtiisi waan jecelahay wa acudhu min waajibaati faraaidi waxaanan ku tiriyaa diintayda fariidadee faraaiddeeda maarata waajibka ah yani min faraaid ilwaajibaati weyaano de waa laisku nacteynaya nidaafat nacti ilaa mancuutihi iska noqon faraaidayda waajibka ah iyaanan ku tiriya arrinta in kaana rafdan hadday raafidinimo tahay xubu aali muxamedin nabi maxamed aleyhi salaatu wasalaam ahalkiisa iyo qaraabadiisa in la jeclaadaa hadii sidaa raafidi lagu noqonayo falyashhadi thaqalaani jin iyo insi markhaati ha ka ahaadaan anii raafidi inaan raafidi ahay marka dawad kolley horta dadku waa iska dhib badan yihiin xasadkuna wuu iska badan yahay culama iyo keyrkeedba bayna alculamaai anfusihim wa bayna alculamaai waawaaif culamada iyo dawaaifta groupyada ardayda iyo wixii lamidkaa sheekh ardaydiisu waxa laga yaaba mid kale geeska geliyaanoo aanay arki karin ay xumaan oo dhan u nisbeeyaan marka tanna waa cashar kale oo la doonayo qofku inuu qaato de waxa weeyaan tacajabtu min hada zamani wa ahlihi fama axadu min alsun innaasi yaslam ma badbaadaysid wuxuunbaa lagaa sheegi marka waa inaad ku tala gasho nebi maxamed aleyhi salaatu wasalaam iyaa wax badan laga sheegay marka adiga maxaa lagaa rabaa adiga waaa waxaa lagaa rabaa inaad adigu isa saxdo oo waxaa lagaa sheegay aada iska baadho de haddii uu kugu jirana iska hagaaji haddii aanu kugu jirinna ha u aaba yeeli waxa ay dadku leeyihiin wixii xaqeed sheegaysana sheeg dadku laba mid bay noqdaano mid xumaantii ku sifaysan oo aan iska hagaajinaynin de waxa weeyaan de kaasi markaa dariiqadiisu sax ma aha iyo mid xumaan aanu ku sifaysnayn lagu sheegayo deetana wuxuu sameynayaa inuu markaa xaqiiba iskaga tanaasulo o dadkii u tanaasulo oo wallahi waxaan sanaan la odhani waa lagu ceebayni oo uu dadkii uu ka baqo waktigeenuna waxaaba iska badanba dee maagidda culamada cidda maagaysa way way noocyo badantay wadaadada dhexdooda ayay ka iman kartaa waxay ka iman kartaa kuwa danale ama siyaasiyiin ha noqdaan ama ganacsata ha noqdaan oo waxoogaa laga yaabo dee fatwo maaragtay aada leedahay inay u bogi waayeen oo waxoogaa ganacsi yaroo ay wateen ay kala tuurtay deetana ay kuleynkaasi sheekh maaha dad maaha kaasi marka markuu de ganacs ganacsade weyn yahay oo de halis halisa ah uu yahay waxaa laga yaabaa inaad adigii baqatood istira wallahi dad fadwadaa bixiso hebel baydin isa siiyey deetana intuu hebel ku odhan lahaa sheekh mati masaladaa iskaga aamus ama wadaad hebel baydin isa wallahi caalim hebel baa masaladaas iyo ama de wadaadadaaba u badnaan karaba si wadaadadu u badan yihiin si aan ahayn adiga haddii sawaabkii kuula muuqdo si cilmiyana ay tahay hala la baqanin sawaabka sheeg biusluubin xasan adigoo usluub wanaagsan oo quman ku sheegay cidna aan jaa-ifaynaynin sidii sawaabka hayd sheego ha baqanin ha is odhanin waxaa lagu odhan culamadiibuu khilaafay waxa wey ardaydaa lagaala yaa qaar baa is odhanay waxyaalaha qaarkood kelmadaha qaarkood ayaa qaarkood imanka da waa kan xilfiska qaar baa kula soo ku odhanaya sheekh min ardo waa kala gacdaa doonaysa dadka waxaan waa lagu shubay adigu maarata odhani sidaa iyo sidaa marka waxaas oo dhami waa sawaarif can ilxaq marka horeba waa inaad iska ilaalisid adigu inaad dadka isku ilaaliso naftaada aad ku ilaaliso oo dadku inay kuu bataano arday badan aada yeelatay iyo xidhiir badan iyo la adigu xiriirka aad ilaahay subxaana watacaala la leedahay mar walba number ko ha noqdo haddii waxaan ilaahay inuu kaaga raali noqonayo aada u aragto sidaas inay saxdii tahay sidii ilahay raaligelinaysa ay tahay adigoo usluubkaaga iyo hadalkaaga hagaajinaya inaad markaa xaqii aanad la gaban ee aad sheegto si saxa u sheegto ayaa lagaa doonaya culamada islaamka qaarkood waaba iska ilaalin jira inay ku badato saddex markay gaadhaan kitabka uqaadan jiray qaar marka qofbu kitaab yar bilaabaya ama laba soo noqdaan waa laga yaba iska yar adkaysto saddex iyo afar iyo hadday gaadhaan waaba la waayi jiray shawaarkiisa isagoo qalbigiisa dee ilaashanaya oo ka ilaalinaya inuu jumhuurka uu saameyn ku yeesho ardayduna way ku yeeshaan sheikooda saameyn haddii sheekhu uu danaynayo inay ardaydu u badato oo caynkan weliba waxaa laga yaabaa dee in xujo fiican ay naftiisu u rakibto oo adigu waaad niyadaadu waxa weyaan in khayrkaagu meel badan gaaro khayrkan aad sheegaysa inuu dad badan gaaro marka haddaad intaa yaree xaqa aad sheegto waxaa laga yaabaa in ardayda intay kala yaacaan xaq badan oo aad sheegaysay lagaa dhegaysan waayo laakiin xaqiiqadu waxa weeye xaqa cid sheegto la waayi maayo hadday adiga kaa yaacaan cid kalunbay xaqan aad u sheegaysay ay ka dhegaysan soo garan maysa kitaabkan ay adiga kaaga tegeen ay ka akrisan waayeen culamo kalunbay ka akrisaniye waxba taas mas lakin masaladan aan cidi bayaanin ee u baahan in la bayaaniyo masaladaa bayaaniy hadii ilahay kuu furay adiga wax kaaga bidhaameen maslada bayaani de ciddii markaa waxa weya ku anfacayo ayuu ku anfici laakiin de heer imika waxaynu gaadhnay mararka qaarkood aad dareemayso in ardaydu ay maamulayaanba sheekhi oo yataxakamuuna fiih waayo siduu u ilaashanaya ardaydii ee is leeyaanay xaggaa iyo xaggaa eegi qaarkood waaba laga yaaba hataa sheekh kale tagaba inay ku qabsadaan oo yihahdaan iska da hagaagsan maahe muxu iska joogo iska ilaali qalbigaaga wax ku dhacaan baa laga yaabaayo eh, meel fog ku gaadhsiiye saa in qaarkood yidhahdaan baaba laga yaaba haddaba wuxuu ka soo dhiganaya waa wax saxa wuxuu usheegayaa waa maaragtay kitaabka udhigayo si kitaab uu yaqaano oo si fiican ugu sheegayo si fiican ugu dhigayo laakiin waxa uu dhibsanayaa ardaygiisan wadaadkaa aanu isagu qalbiga usii daynin utegaya ee wax kasoo akrisanaya iyaabuu dhibsanayaaba markaa deetna muxuu ku qasbanaanaya hadhow toole markii de ay noqoto calaaqa aan cilmi baxtiga ahayn in ardaydiisii uu u qabo markaa waxa weeyaan dad isaga si gaara ah uleeyahay deetana iyagii uu markaa wax kasta ku ilaashan karayo uu sameeyo xataa hadii ay noqoto inuu uga tanaasulo xaqii wax kamida xataa haddii ay noqoto inuu iyaga daraadood isaga ilaaliyo cid inu maarata la fadhiisto inuu iyaga daraadood cid u colaadiyo iyay mararka qaarkood dhacaysa waxaasoo dhamina khalad weeyaan sheekii markaa waxay noqonaysaa ardaydii baa maamuleysa ardaydii baa maamuleysa hada khata marka maxaa lagaa rabaa waxaa lagaa rabaa an takuna shujaaca fi bayaan اlxaq xaqa inaad sheegto inaad geesi ku ahaato oo aanad la baqanin yaad markaa maaratay aanad kala baqin ardayaada kala baqin maysid culamada aad isku wanaagsantihiin kala baqan maysid siyaasiyiin iyo muxuu ahaaye eh, ganacsato iyo qaybihii bulshada kala duwanaa sumcaddaa lagaa dili miidiyahay kuu geli meelahaasaa waxa weeyaan lagu jiid jiidi kol haddii adiga waxaan uu yahay xaq aada isleedahay dadka eh, waxa weeyaan u bayaaniyo ilaahay subxaana watacala wuxuu kuu furay ay tahay misena uu kuu furay bayaaniyo sheeg gruubka aad ka tirsan tahay ayaa mararka qaarkood qolada aada isku xerta tihiin eh, magaca haddaad doontaan wada wadaagtaan aad isku magaca tihiin iyaga laftoodu waxa weeyaa waa waa meelaha la doonayo qofku inuu ka xora maaratay ka xoroobo ka xoroobo markaan leeyahay maaha macnaheedu gruubba ha ku tirsanaan mushkilad male ururada diiniga ee wanaagsan ee khayrka ku baaqaya ka tirsanow kuma diidayo khayrkana kala qeyb qaado laakiin yaanay ku maamulin aragtidaada iyo ictiqaadaadkaaga iyo afkaartaada iyo usluubkaaga dacwad intana midna waa inaan maamulin waxa isugu timaadeen eh, khayrkii aad magaca ugu samaysateen aad isku kaashanaysaan ayaa isu kaashan isu kaashanaysaan laakiin de waxa weeyaan adigu aragtidaada adigoo xaqii halkaa u arkaya haddii jamaacadii ay halkaa marto de wa inaad leedahay war inagu de waa asxaab baynu nahay lakin a halkaasaan qaadaya da igu ogaada taa ha laigu ogaado wixeenii kale aynu markaa de ka midaysnayna de wa markaa ka wada shaqaynayna waa sidii waa inay sidaa ahaato markaasaa qofku uu lilaahi u nooliyay lakin hadii kale wuxuu noqonayaa ama liaaifa buu noolaanaya ama wuxuu noolaanaya lialaba ama wuxuu noqon noolaanaya lilcaama oo de waxa wuxuu iska noqonaya markaa waati culamada la qeybin jiray culamaa dowla iyo culamaa lmila iyo maaragtay waxa weeyaan tii saddexaadna yani culamada culamaa lcaama oo caamadu siday doonayso jawigunbuu eegayaayo maxaa soconay deetana qawlka uu isleeyahay kaasaa dadku maaragtay ay qaadanayaan kaasubu markaa fatwanaya waxaas waa inaanad noqon ee aad markaa caalim milla noqoto diinta sidii kaaga soo baxda waa inaad sheegto marka imaam shaafici raximah llahu tacaala dee wax ka soo gaadhi ikhtibaaraadka waxyaalaha ka soo gaadhi marka waa kan dee le haddii ay taa raafidinimo utaqaanaan falyashad ithaqalaani ani raafid yaa raakiban qif bilmuxasabi min minan yani halkaa istaag buu leey wahtif biqaacidi khayfiha wanaahid mina kuwa fadhiya iyo kuwa taagan oo dhanba u dhawaaq waa markii dadku ugu badnaayeen waa waa mediaha ka sheego kale noqonaysa ama facebook ku qoro kale imka noqonaysa arrintaa yani ah. waxa weya shaafici waa raafi ada intaas raafidinimo tahay shaafici waa raafidi facebook ku qor kale isagoo yidhi iyay noqonaysaa halkii laysugu imanaya ugu badnayd buu leey ka dhex istaagto weliba wakti codkaagu meel dheer gaadhayo waxaad tirahdaa idaa faada alxajiiju markay xujadu isu wada yimaadaan ay burqadaan ilaa minan xagga mina usoo burqanayaan ay soo jeedaan faydan burqasho wey ka multaimi lfuraati lfaaidi ka faydi multaimi lfuraati lfaaidi sida uu markaa u burqanayo multaimka ka isdhirbaaxya waa biyaha ama mawjadaha isjiiraya ee webiga furaat marka uu fatahayo mawjadihiisa isjiirayo oo kale dadku markay sidaasoo kale ufatahayaan waxaad tiaahdaa ini w markaa beydkaa saddexaad masaajirta badankeeda kuma qorna kan udambeeya un baa ku qoran in kaana ini uxibu nabiy mustafa wa acudhu min waajibaati faraaidi in kaana rafdan haddii raafidinimo ay tahay xubu aali muxamedi nabi maxamed aleyhi salaatu wasalaam aalkiisa oo la jeclaad hadday raafidinimo tahay falyashhad ithaqalaani anii raafidi magacyada markaa lagu bixinayo waxaasuu noqday iyo aiif heblayu ku biiray iyo kan kaluu noqday iyo waxaasoo dhan qolaad laga yaaba adigoo wax yar la shaqeynaya hadii lagu arko qoladaasu ku biiray qoladaas qoladaas camalkana ayaa qoladaa noqonaya waxaasoo dhan waxaad odhanaysaa haddii ay camalkani intaa yahay waxaa qoladan lagu noqonaya hadday camalkaa tahay dee camalkaas camalkaasi waa camal saalix oo waan ku taagnaanayaa haddii intaa magacaa lagu qaadanayo waaba qaatayba wax mushkilada ma laha kol haddii magacu aanu ahayn magac shareecada ay markaa dami ugu soo arooray de kafir iyo waxaasoo kale hadday intaasi gaalnimo tahay gaal baana odhan maysid de hadal maaha laakiin magacyadan dambe ee iyaga de nusuustii aan dami ugu soo aroorin laakiin qolooyin xunxun lagu bartay qolooyin xunxun lagu bartay de magaca waa xumeeyey qolada xuna lagu bartay maaha nas ba kusoo arooray ma marka haddii magaci wixii wanaagsana aad idinku magacii u barateen oo wixii wanaagsan aad magacii ku sheegaysaan de waxaa wanaagsan anigu waan qabanayaa waxaa doontaan idhaha markaa idinku waa raafid idhaha waa shiici idhaha waa ashcari idhaha waa suuf idhaha waa lo doona hala yidhahdo maxaa kaa galay waxaan aayad qur ayaa magacan kuu diiday kuumay diidine haddii dee magacani xumaan markii hore loo bixiyey dee xumaantii unbuu markaa ku xumaanaya laakiin markaad samaan idinkii ku sheegteen magacii dee waaban qaatayba kol haddaad samaantii magacan u bixiseen qaatayba baydkan markaa qaar baa yidhi shaafici waa raafidi markaas lafteeda moogta hadda isagio sidaa yidhi in kaana rafdan xubu aali muxamedin falyashhadi thaqalaani ani raafidi isagaaba yidhi bay qaarkood yihahdeen waa kaa isagaaba yidhi raafidi baan bay qaar ku eedeeyeen soo arki maysid wax kastoo aad tiraahdo waxaa laga yaaba adigoo sberier dad dadka is raali geli maxaa la yihi rida naasi gaayatun laa tudrak qaarkood baa laga yaabaa inay wax kugu soo eedeeyaan deetana aad soo fadhiisato oo tiraahdo anigu waxa weyn qoladaasi waxaasay qabaan anigu ma qabo waxaasay qabaan anigu ma qabo isqarinaya baa lagu ohanaya isqarinaya marka xaqiiq ahaan waxa weeyaan meeshan ama guruubeysi baa jira ama qofkan wax gaaru isagu ilaashanayaa wuxuu rabaa inaad kusoo daba faysho oo aad safkiisa xagga dambe kasoo qabsato ilaa aad sidaa samaysana kaa yeeli maayo tusaalayaal baan idin siinaya dadkan daaifada dawaaifta ku kala guurguura waxaad arki wadaad isagii daaifadiisaba la eryan jiray ayaa laga yaabaa inuu daa'ifadan kale soo galo ceebka saliimuba hal mar noqonaya hadda ninkani hal masalo caqiidaa ah kama tanaasulin oo lagala dooday ma jirto lagala niqaashay ma jirto waa ninkani bal hadda masalada uu ka noqday ee markii hore uu qabay ee cilmiga ah ee imika loo bayaaniyey bal hadda noo sheega wa wa lagu sheegayaa ma jiro xataa mararka qaarkood haddaa tirado yaa kala niqaashay oo masaa diiniya kala niqaashay ma jirto waa uu lagu soo qanciyey inuu qolo heblaayo ka tago oo qolo heblaayo uu u tagu masaajidada iyaga la jooga lagu soo qanciyey bas intaasoo keliya markaas uu ka soo wareegay min mubtadi ila sunna mubtadic buu ka soo wareegay ama axkaamtii bidcada in lagu dabaqo ilaa iyo axkaamtii sunada marka waxaasi dee diin maahe waa wa waa waxa weeyaan waa riaasa jacayl madaxtinimo jacayl iyo hoggaan jacayl iyo dadkani intani aniga ha igu soo wadabafaysho kii aan igu soo dabafaynle aniga aan waddadayda soo qaadine aan odhan adaan masalaha ku daba dhigtay sheekh ma ah waxbana ma yaqaano mana hagaagsana marka adu ha isku hawlin haddaba nin noocaasa ha hawlin inaad bal istiraahdo warnim malaa waxbaa istusay bal hadda sax oo waxaad tiraahdaa isberi yeelo waxaad ay kugu sheegayaan iska beri yeelo haddaad waxaa ka shaqayso waktigunbaa kaaga dhici waxaad ku mashquuli uun wixii mudnaa wax aan ahay walidalik tusaale fiican baa nin wadaadaho dadka cuqaadada waktiga nooli uu ka bixiyeeyo wuxuu yihi dadka iska kaa ceebceebeynaya iyo ujeeddadaada markaad eegto waxaad ka soo qaadaa gaari aada wado gaariga markaad wado gaarigu wuxuu leey muraayadu leey mise muraayad buu leey muraayadan weyna kaa horeysa iyo laba muraayad haadoo dhinacyada ku yaaluu leeyahy inta badan xaggeed ujeedaa de muraayadaadaa weyn baad ujeedaa kuwan yaryarina dee dhinacay kaaga yaalaano markaad u baahta cinda alxaaja ayaad yar eegta ha ihmaa maaratay ha camal tirin haddaad camal tirto dee dhib baa kaa soo gaari karta hana ku mashquulin oo haddaad maraadhaada u soo eegto ad gaarigii socdo de gidaaradaad jeeri marka maxaa lagaa rabaa hadafkaagii nolosha aad ka lahayd waa muraayadaa weyn iyo ujeedadaadii iyo cilmigii iyo waxbarashadaadii iyo hawshaadii waa halka halkaas inta badan eeg meelahan karana mararka qaarkood iyaad yar jalleecaysa inda alaaja cinda alxaaja ad markaa ku yaridaysa intan oo kale imka shaafici ku riday o kale in kaana rafdan xubu aali muxamedin falyashhadi haqalaan ani raafid intaasuu iskaga reebay kutubtiisii iyo fiqigiisii ayuu dee utafaruqay markaasi haddana intana wax ka sameeyeen oo qaarkood inaga nili qaarkood baa yii isagaaba yii raafidi baan ahay markaa mid baa u jawaabay waxaa soo guriya salaax ayaa wuxuu soo guuriyaa abyaad uu markaa nin la odhan jiray jacfar ibn axmed ibn xasan asaraaj ayaa wuxuu u jawaabayaa qolo markaa yihi shaafici isagaaba shiici sheegtay waa shiici wuxuu yihi laa dara daru macaashirin lam yaxfaduu غayb الأئmaة caajizi aw naahidi zacmuu bأna الshaaficiya muحamada naam jaadat haraahu bmisra musnaة caaridi mutarafid id qaala fii beyti lahu falyashhad اthaqalaani anii raafidi ma qaalahu ila bishari waadixi liuli nuha wdiini laysa bigaamidi wabihi yaqulu lmuslimuuna fahal taraa fahal taraa aynu fahal turaa caynu liali muxamadi min baqi fahal taraa saas ku fiicanta wabihi yaqulu lmuslimuuna fahal taraa عayn لآل محamd miن bاkض ya maن rmaahu ببidcaة fي diinihi laa zaala جismka xilfa xuma naafidi marka abyaadan ayay qaarkood bedi ku dareen aan saxaynoon kamid ahayn oy leeyihiin markuu yihi ya raakiba if bmuasab min mn min minan whtif bqaacidi in kaana rafda xub ali mamed an raafidi qif uma naadi bأna lii لمحamdi وawasiyihi wbni wabnayhi lastu bbaaqidi soo arki maysid waxay soo dhexgeliyeen if ila maogtay kuwii lagu kuwii lagugu tuhmayey laftooduna marka qolo lagugu tuhmo kuwaa lagugu tuhmay laftooduna waxbay kugu ku hoosgelinayaan maogta xaggoodii kuu jiida marka wuxuu waxay yihahdeen waxa abyaadda ku jirtay qif istaag uma naadi haddana dhawaaq waxaad ka dhawaaq ku dhawaaqdaa biannanii in anigu limuxamedin aana nebi moxamed wa iyo kii wasiga u ahaayee u dardaarmay khilaafada oo calia ah. webnay iyo labadiisii inane cali uu dhalay lastu bibaaqidin ku calaysan inaanan ahayn ama neceb baqdigu waa nacaybka ku neceb inaanan ahayn nebi maxamed iyo wasigiisii eewaa waa hadalkii shiicada kale inuu n nebi maxamed alayh salatu salaam cali ibn abi aalib sii magacaabay oo wasiy u ahaa waa hadal shiice hadal ahlu maaha marka abyaadii bay beyd soo dhexgeliyeen markaa eh, ayaan ayaan اcasr waa awaan nasr kitaabka la yhahda safadi ayuu markaa beytkaas ku daadifeynaya shegay inu beytkaas aanu sugnayn masaadirtii gabaygana kuma jiro masaadirtii gabaygana kuma jiro mid aan lagu kalsoonayn baa ku kordhiyey eh, midda kale weliya shaafici dee luqadiisii la yaqaanay baakid ila abqado weeyaan ficilki abqado ismigeeda faacil mubkid buu noqonaya baakid maba noqonayaba markaa shaaficina de fasix ba wa markaa qof ku hadlaya ma ahayn marka ay kuwaasina waa soo geliyeen deetana waxa weya kuwana waa ku riixeen deetana markaa nin kana ujawaabay wuxuu laa dara daru macaashirin lam yaxfadu ayb alaima yani waxa weeye lilahi daru la oran maayo waa yani waa waa dad liita noqonaysa qolooyin aan aimada xaqoodii ilaalinin aimadii ka maqnayd ayb alaima yani lam lam yaxfad aybahu hadii la yihahdo markuu ka maqnaa muu aq dhawri weyaano muu ilaalin xuquuqdiisi zacamuu biana shaaficiya muxamada jaadat haraahu bimisra musnatu caaridi waxay sheegteen nabi mam eh, imaam imaam shaafici dhe imaam shaafici oo muxamed ahaa ilaahay xabaashiisa roob ha ku shubey weye jaadat haraahu bimisra musnatu caaridi yani waxa weeyaan qabrigiisa masr ku yaala ha ku deeqdo waxa soo kacay maaragtay waxa weeyaan roobkoodii ha ugu deeqaane yani ilahay ha waraabiye oo naxariis ilahay kushuba laga wada mutarafidu inuu raafidi ahaabay sheegeen bui halkay ka qaateen id qaala fii beytin lahu maadaama oo uu gabay ku yidhi falyashhad thaqalaani anii raafidi maadaama uu beyt sidaa ku yidhi iyay yidhahdeen waa raafidi maa qaalahu ilaa bisharin waadixi imaam imaam imaam shaafici hadalkaa iskamuu odhanine shardi buu ka horreysiiyey waadixo cad oo liulinuhaa dadka caqliga ay arkayaan laysa biqaamid aan qarsoonayn oo maxaa weeyaan in kaana rafdan xubu ali maxamed wey hadalkaaga inta inta hore ka jaraan oo inta dambe soo goostaan ayay say doonaan ka yeelayaan markaasay meeshay doonaan kugu shaabadaynayaan waa inaanad u joojinin waxyaalahaasi aad marka horena ku tala gashanta ama ay xagga dambe ka jaraanba intii hore soo goosanayaan ay soo qaadanay wuxuu yihi haddaba wabihi yaquul muslimuuna muslimiinto dham sidaa shaaficiyni bay leeyihi fahal taraa caynu liaali maxamedin min baakidin baakidii ba isagoo isticmaalay waxa weyaan qofna ma ma ar ma arkayaa qof nabi maxamed iyo waxa weeyaan aalkiisi cid naceb cid markaa waxa weeyaan arkaysa oo odhanaysa ciddaas nabi maxamed bin ala sl cid wanaag lgu loogu sheegaya ma jirto marka de waxa weeyaan eh, qof kasta oo muslimi nebi maxamed wuu jecel yahay aalkiisiina wuu jecel yahay muslimiinto dhami markaa waa mid ay ka midaysan yihiin yaa man ramaahu bibidcatin fi diinihi laa zaala jismuka xilfa xumaa naafintana ku habaaray qoladii imaamka waxaa ku sheegtay qaafiyat lcayn wa qaala wajabat calaya zakaatu maa malakat yadi kollay ku yar celceliya baad ohan laakiin maxaan iska waadex tahay tani wajabat calaya zakaatu maa malakat yadi وزكاة جاهi أن أعيiنa وأشفعa فإdا سئلت فجد وإن لم تsتطع فاجهد بجهدka كلh أن تنفعa labada beyt kayثulhaamici buu ka keenay shaaficina ma laha labada beyt nin wasiir ahaay oo alxasan ibn sahl la odhan jiro wasiirkii ma'muun ahaa alxasan ibn sahl wasiir almamuun khaliifadii abulcabaas almamuun cabaasiga ahaa wasiirkiisii ayaa lahaa soddonkiina ahaa de ila waa kiinantiisi buuraan buuraan aabaheed wey buuraan waa zawjadii labaadee waxay ahayd uu guursaday eh, mamuun meherkeedii casuumadihii laga dhigay arooskeedii waxaasna taarikda caan bay ka yihiin waa malaha de kuwa ugu caansan ee taarikhuha ay qoreen aroosyada ugu waaweynee yani ugu eh, xoola daadaadinta badan walow macmuul la yidhaahdo nin xoolaha ilaaliyu aha laakin de haddana kan wasiirkaa ayaa waxaa la sheegaa weliimadii arooska inuu ku bixiyey afar afar milyan oo dirham eh, dinaar afar milyan oo dinaar taqriiban wax noocaas kutu taarikda qaarkood qori jiray arbacat aalaaf alf dinar afar milyan oo dinar de halkii dinar waa laba boqol oo dollar soo maha ilan waa afar gram iyo googo marka kolkaad markaa afar milyan ku dhufato laba boqol markaad ku dhufato de maxaa soo baxay wax keyru caadi malaha milyaaraad baa milyaar baa mala tegi waxaasu marka ayuu ku bixiyey markaa eh, weliimadii ninkaa wasiirka eh, eh, inantiisa markaa arooskeedi iyadoo dee yar baa maamuun loo dhisay saasa markaa waxa wey deetan markaasaa wax badan la samiyey keyru caadi marka ninkaa wasiirka ah xasan ibn sahl ayaa labadan beyt ay masaadirtu usheegaysaa sida khaiibka taari taarikh baqdad uu ku sheegaya iyo almucaafi ibn zakariya kitaabkiisa eh, aljaliis asaali alkaafi aljaliis asaalix alkaafi kitaab isaguna aad uqiimo badanoo eh, dee adabka oo qofka inuu iska akristaa aad ufiicanta almucaafi ibnu zakariya faqiih bu ah aljariri baa la idhahdaa ibnu jariir abari madhabkiisu ayaa madhab u ah waa madaahibtii dhamaatay ee dabargo-day marka tarjamadiis akriyaysan almucaafa bnu zakariya aljariri baad arki aljariri dan la sheegaya waa sida ashaafici oo kale yani madhabka ibnu jariir buu haystay isagaa markaa soo guuriya labadan beyt ninka xasan ibn saali baan xasan ibn sahl ayuu soo guuriya wajabat alaya zakatu maa malakat yadi markaa qisay lahaaya labada beyt lahaayeeno de kan wasiirka ahaa nin baa markaa u yimid oo inuu arrin uga ergeeye doonayay arrintiibuu uga ergeeyey markaa kolkuu uga ergeeyey markaa qofkii baan u mahadnaqay jazaaka allahu khayran aynka markaasu deetana labadan beed ugu jawaabay oo wuxuu yihi wajabat calaya waxaa igu waajibtay zakaatu maa malakat yadi gacantaydu waxa ay haysata ee maal ah ee adduun ah inaan zakeeyo ayaa ilaahay igu waajibiyey soo maaha haddaba wa zakaatu jaahi wejigayga zakadiisuna an uciina wa ashfaca waa inaan kaalmeeyo ciddii baahan oo aan ergeeyo oo erge aan noqdo oo wuxuu leeyay sida maalkiiba zake uleeyahay ayaa wejiga iyo jaahuna iyo magacuna uu zake uleeyahay oo zakadiisu waa maxay ciddii meel kuu kaxaysanaysa inaad raacdo oo tiraahdo waa sidaa ha loo yeelo ishfacuu tujaru shafaaco qaada dee waa laydin abaalmarinaya o ajar baa laydin siinaya faidaa suilta fajud bu marka kolkii wax lagu weydiiyo wax lagu weydiisto ku deeq oo bixi fain lam tastaic haddaad kari weydo aanad gacanta ku haynin fajhad bijuhdika kulihi waxaad markaa dadaalkaaga oo dhan ku bixisaa ku dadaashaa an tanfac qofka inaad si un ugu tarto cid kale uga qaadaya cid u tilmaantaya inaad markaa qofka wax u tarto ku markaa dadaalo taa markaa juhdigaaga iyo dadaalkaaga ku bixi buy xadaa mxamed bn axmed albari azahid ninkaa ma garanay tarjamadiisa can asxaabi shaaficiyi wuxuu ka sheegay shaafici asxaabtiisa ana shaaficiya kataba in shaafici uu qoray ilaa muxamed bn اlxasan weeyaan xusein baa qoran lakin mamed bn asan imaamkii maxamed ibn xasan ashaybaaniba wuxuu u qoray xiina xubisa bciraaq markii shaafici ciraaq lagu xiday bi haadayn اlbeyteyn labadan beyt buu u qoray lastu adri maa xiilatii gayra ani artajii min jamiili jaahika sunca wlfataa in araada nafca sadiiqi fahuwa yadri fi amrihi kayfa yasca shaafici baa la keenayoo xidhxidhan inta yaman laga keenay oy leeyihiin markaa waa waa calawi ama calawiyiintu ayuu gacan siiyey garab siiyey marka ciraaq baa la keenay ciraaq de waxa markaa de qaadi ka ahaayoo de qudaadaba dee xukumay maxamed bin xasan a-shaybani markaa maxamed bin xasan ashaybani buu shaafici intan u qoraya labadan beyd wuxuu markaa inuu de bal wax ka qabto de arrinta inuu arrinta wax ka qabto ayuu dee kala hadlaya deetana wuxuu leya lastu adri anuu garan maayo ma xiilati xeelada aan ku badbaadaye adigu soo saaraysaa qaabkay noqonayso oo kuu tilmaamay ku odhan maayo sidaa iyo sidaa yeelo saasaad igu soo saari karaysaa sidaa igu soo saar kuma odhanayo maanta xeelad aan kuu sheegayaa iyo ariiq aan kuu sheegay kule ariiqaas aan ku badbaadaya ariiqa igu soo furfuro ma jiro hayra anii laakiin weey artajii waxaan ka filanayaa min jamiili jaahika wejigaaga iyo magacaaga qiimaha badan ee meesha aad ku leedahay sunca wanaag baan ka filanaya inaad wax samayso inaad gallad iyo wanaag gasho iyaan filanaya walfataa ninka dha maaragtay ninka ninka ihi in araada hadii uu damco nafca sadiiqin qof saaxiib ah inuu anfaco fahwa yadri isagaa aqoon u leh fii amri xagga arrinkiisa kayfa yascaa xagguu kaga tegayo iyo sida uu markaa usacyayo iyo sidau usoconayo iyo dhinaca uu kaga tegayo isagaa yaqaan buu yii de waxaad samaysa waayi mayside waxyeel buu leey de waxa weeyaan wax dhaqdhaqaaji meel aad wax ka qabata garan waayi mayside waa dhaqdhaqaaji buu markaa leeyahayoo arrintaas labadaa bayd ayuu markaa qoray kolle wax badan muxu maafilaya imaamka waa la sii daayey de waa maxamed xasan inta badan markaa la jooga cilmiga badan ka qaatay samica arabiicu shaaficiya rabiic ibnu sulaymaan ba wuxuu maqlay shaafici oo yaquulu le inahu kataba ilaya rajulu kitaaban la anahu kataba samica arabiicu rabiic ashaaficiy yaquulu isagoo leh inahu kataba ilaa rajulin nin buu shaafici u qoray shaafici baa qoraya inahu kataba ilaa rajulin shaafici baa nin kitaab u qoray kitaaban buu u qoray yuraasiluhu uu markaa kula xidhiidhay wa fiihi yaquulu wuxuu markaa ku dhex yidhi kitaabkaa made warqadaa uu diray laqad asmacu alqawla aladi kana kulama tudakirunii hinafsu qalbii yusadacu fubdii liman abdaahu minii bashaashata kaaniya masruuru bima minhu asmacu wma daka min cujbin bihi gayra anani araa ana tarka shari lishari aqacu laqad asmacu waan maqlaa alqawl aladi kaana hadalkii ahaa kulamaa tudakiruniihi nafsu mar kasta oo ay naftu ixasuusiso qalbiyu sadacu qalbigaygu mid markaa la kala goynayo marka waa maxay laqad asmacu lqawl aladii kaana qawlkiibaan maqlaa aha qalbi qalbigaygu yusadacu markaa kaanada ismigeedii qalbigeedan ka dhigayna kaana qalbi aladii hadalkiibaan maqlaa kaana qalbii qalbigaygu uu ahaa mid la kala dilaaciyo kulamaa mar kasta oo tudakiruniihi tudakiruni ay xasuusiso annafsu naftu waxaan maqlaa hadal uu qof ileeyahayo mar kasta oo naftu ixasuusiso qalbigu kala dilaacayo ayaan maqlaa haddana fa ubdii waxaan u muujiyaa liman abdaahu qofkii hadalkaa yidhiye muujiyey hadalkaa qofkii ilaahay kasoo bixiyey ku qawlay waxaan u muujiyaa minii xaggayga waxaan uga muujiyaa bashaashatan weji furnaan kii hadalkaa qariban i yidhi ee qalbiga kala dilaacinaya weji furnaanun baan haddana aan ku qaabilayo on muujiyaa bu yihi kaaniya masruurun bimaa minhu asmacu waxaabad i moodaa inaan ku faraxsanahay xumaanta uu yidhi ee maaragta aan ka maqlay waxa uu ileeyahay inaan kuma faraxsanahay baad imoodaa bu wamaa daka min ujbin bihi saasaa inoo qoran masaadirta qaarkeedna wamaa daka min cajzin bihi wamaa daka min cujbin bihi maaha taasi cajab aan la dhacsanahay ninkaa hadalkiisa ama wamaa daka min cajzin ma aha ka aamusida iyo hadal jawaab la-aanta iyo farxadda aanu muujinaya ma aha markaa cajzi oo bihi markaa waxoogaa marka cajzin la yihahdo bihida damiirka ayaa waxoogaa halkii loo celinaya hadday ayna bada bimacnaa can ka dhigin fasal bihi khabiiran oo min cajzin canhu yani waxa weeyaan qofkaa inaan ka itaal gaba gabay oo aan aanan iska celin karin ma aha ayra anani laakiin anigu araa waxaan arkaa ana tarka shari lishari aqacu ana tarka shari inka tegidda sharka layskaga tegayaa aqacu lishari sharka uu joojin og yahay sharka sida lagu joojiyaaba inay tahay in sharka la iska daayo aan loo jawaabin kolkuu xumaan kugula hadlo haddaadna xumaan ugu jawaabto xumaantii baa sii soconaysa laakiin xumaanta joojinteedu waa inaad xumaantii jawaabta ahayd aad ka tagto faman cafaa wa aslaxa fa ajruhu cala allah iyo de waxa weeyaan eh, faida aladii baynaka wa baynahu cadaawatu kaanahu waliyun xamiim oo marka waxa weeyaan xumaantii isagu markaa xaggiisa ka timi aad adigu xasana aad markaa ugu ugu wareejiso oad udhaafiso ood u weydaaniso halkaa heshiiskaga joojina wsala allah wasalam ala nabiyina maxamed